بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم kitaabkan waxaa la yidhaahdaa muusil الطulaab ilىa qawaacid الإcraab wuxuu sharax u yahay kitaab uu iska leeyahay ibnu hishaam alanصaari oo la yidhaahdo alicraab can qawaacid الإcraab kitaabkaas buu sharax u yahay matniga ah. sida aan sheegnay ibnu hishaam baa iskale sharaxana waxaa iskaleh khaalid ibn cabdillaahi alashari ninkan markiisii hore khaalid ibn cabdillaahi alashari wuxuu joogi jiray jaamicatu alashar ardayda jaamacadda dhigata ayuu wuxuu u shidi jiray shumaca la ifsado ileen la ma jirin wakhtigaas maalin maalmaha ka mid ah sida tarjamadiisu ay sheegeen ardaydii uu shumaca u shidaayey mid ka mida ayaa shumicii intuu ka dhacay buu ku duldhacay si xun buu marka ula hadlay nin xoogaa weynna wuu ahaa ninka sidaa ula hadlaana nin ardayahoo ardayda ka midahoo jaamacadda dhigta buu ahaa ka da'yaraa hadalkii marka wuu xanuujiyey waxyaabaha uu ku yidhi waxaa ka mid ahaa jaahil baa tahay buu ku yidhi hadalkaas baa taiir ku yeeshay noloshiisii taxawul buu marka geliyey nolosha uu ku nool yahay ee ah ardayda inuu u shido shumaca ayaguna ay wax ku bartaan noloshaas inay tahay nolol adag haddii ay wax halaadaanna ardaydu sidaas ay ula hadlaan dhammaantood saas uma wada ahayn laakiin ninkaas baa maalintaas ku yidhi wuxuu go'aansaday markaa isagoo taqriiban eh, dhowr iyo soddon sano jira inuu waxbarashadii haddii ku bilaabo halkaas buu marka waxbarashadii uu ka bilaabay wuu iska daayay shaqadii uu jaamacadda ka hayay isagoo markaa eh, cilmiga meel dhexe marsiinaya baa tii rabbiga u timid dhowr kitaab marka uu alifay intii uu noolaa oo uu ka mid yahay muusil uطulaab ilaa qawaacid اlciraaq alfiyada icraabkeedana kitaab buu ka alifay layihaha tamriinu tulaab oo asna madbuuc ah nusqo marka waxaa jirta labadoodaba la isku daabacay tamriinu tulaabkana haamishka uu ku qoran yahay icraabka alfiyuuna dhexda uu ku qoran yahay nusqo qadiim ah kutubtuu le marka intaas baa ka mid ah kutub saa u badan ma uusan alifin oo haddee noloshu uma aysan saamixin waxaa kale oo uu leeyahay ajruumiyadan sharax buu ku leeyahay weliba sharax xoogaa fiican oo mustaqbalka haddii ilaahay uu noo saamixo aan akhri doono ajruumiyada sharxeeda sharxulashariya baa la yihahdaa waa la helaasna waa madbuuc awdaxulmasaaligana sharax buu ku leeyahay oo la yihahdo aلtasriix bimadmuuni الtawdiic fii sharxi awdaxi اlmasaalik ila alfiyat ibn maalik aljazariya aljazariya oo ah tajwiidkana sharxa buu ku leeyahay isagana waa la helaa isagana maطbuuc isagoo marka xaj aaday oo xajkii soo dhammaystay oo soo laabtay buu wuxuu ku dhintay magaalada qaahiro bannaankeeda sanadku markuu ahaa sagaal boqol iyo shantii waa qarnigii tobnaad bilowgiisii markaasuu ku dhintay raximah اllah sharaxan marka waa sharax aada u qiimo badan matnigii iyo asaga sharaxiisiina wuu isdhex geliyey labadooda marka waa isku dhex jiraan oo kalama saarna sida ujeediin oo aragtiin waana shuruuxda kitaabku uu leeyahay waxaa la dhihi karaa sharaxa ugu qiimaha badan waay bismi illaahi الرaxmaan الraxiim wabihi nastaciin wuxuu yidhaahday mualifka bismi illaahi الرaxmaan الraxiim wbihi wbilaah allah baan nastaciinu kaalmo weydiisanaynaa wاsalaatu wasalaamu naxariis iyo nabadgelyo calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa allaha yeelo muxammadin muxamed korkiisa allaha yeelo wa aalihi wacalaa aalihi muxamed ahalkiisana salaad iyo salaam korkooda allaha yeelo iyo wasaxbihi saxaabadiisa alxamdu lilaah ammaan allah baa iska leh allihii almulhimi ku ilhaamiya addoommadiisa lixamdihi inay ku mahadiyaan haddii marka allah aa ku mahadido mahadintaas ilaahay baa ku waafajiyey haddii ilaahay uusan ku waafajin lahayn ilahay kuma aadan mahadideen wالsalaaةu calىa sayidina muxamedi rasuulihi waa allah rasuulkiisa ahaa midkii uu soo diray wa cabdihi addoonkiisa ahaa wa calىa aalihi wa saxbihi wa jundihi iyo ahalkiisa iyo saxaabadiisa iyo ciidankiisi wa bacdu fayaquulu lcabdulfaqiir wuxuu leeyahay addoonkii u baahnaa baahida u qabay ilaa mawlaahu sayidkiisii alghaniyi ee hodanka ahaa waa allah khaalid bnu cabdillaahi alashariy wuxuu leeyahay haadaa kan midkan ku hor yaalla sharxun latiif waa sharax yar ishaaradu waxay ku dhacee haddii muqadimada uu qoray bacda alkitaab shay mawjuudahe markaasay ku dhacee oo mustaxdar ah oo markaas hortiisa yaalla haddii muqadimada uu qoray kitaabka markuu qoray kadib haadaa ishaaradaas marka waxay ku dhacee kitaabkii hortiisa yihiile oo sharxa ahaa muusululaabkii haddii muqadimada laakiin uu qoray ayadoo kitaabkii weli uusan qorin laakiin kitaabku uu qalbigiisa uu ku qoran yahay ishaaradu markaa waxay ku dhacee shay mustaxdar fi dihni ah haadaa midkaan aniga qalbigayga ku jira oo laakiin weli markaa uusan qorin sharxun latiif calaa qawaacid ilciraab sharaxaasoo icraabka qawaaciddiisa saaran sa'alaniihi sharaxaas waxaa iga codsaday bacdul asxaabi ragga saaxiibada aan nahay axad ka mid ah yaxullu اlmabaani sharaxaasoo dhismayaasha kala furfura almabaani waa jamcu mabnan dhismuhu kala furfuraa yani wuxuu leeya wixii isku xidhxidhan sida dhismuhu kale isugu xidhxidhan ayuu kala dhigdhigaa wa yubayinu almacaani macaanidana iyo ujeeddooyinkana uu caddaynaa almacaani waa jamcu macnan waxaana loola jeedaa almaqsuud samaytuhu waxaan ku magacaabay sharaxaas muusilu طulaab ardayda midkii gaarsiinaayay ilaa qawaacid اlciraaq ardaydu gaarsiina wuxuu ula jeedaa ardayda in ay fahmaan qawaacid اlإcraab ayuu gaarsiinaa muusil aلطulaab ilaa fahmi qawaacid اlإcraab saas ka wadaa qawaacid اlإcraabka inay fahmaan ayuu gaarsiinaa u leeyahay ardayda naaficun huwa asagu sharaxaasi naaficun waa mid nafci leh in shaaء allahu tacala haddii ilaah yidhaahdo matnigii baa halkan ka bilaabanaa bismi اllaahi الرaxmaan الraxiim albaau ba'da oo basmalada ku jirta mutacalliqatun waxay ku tacalluqdaa bificlin maxduufin ficil maxduuf ah ficilkaasoo taqdiiruhu taqdiirkiisu uu yahay aftatixu waan ku furfuranaa aftatixu waa caam haddii laga dhigo waxaase fiican ay yidhaahdaan khaas in laga dhigo oo sidee khaas looga dhigaa waxa basmalada ah u qabsanee haddii ay yihiin taأliif ilan waa shay khaas ahe eh, waxaa fiican markaas in mualifu la soo qadaro bismi اllaahi الraxmaan الraxiim magaca ilaahay baan ualifu ku alifa haddii gelitaan uu yahay guri aa geleena adkulu inaad u qadarto cunid hadday tahay aakulu seexasho haddii ay tahay anaamu saas inaad u qadarto laakiin aftatxu waa caam waan ku furfuranaa waxaasoo dhan way soo wada hoosgelayaan cunitaankii gelitaankii seexashadii ta'liifkii waxaasoo dhan caamka marka waxaa ka fiican khaaska waxa markaas qofku uu basmalaha uu qabsanaa in loo soo qadaro ta'liif hadduu yahay u alifo wuxuu idhaahday albaabu mutacalliqaة bificlin maxduufin ficilkaas maxduufka oo taqdiiruhu uu yahay aftatixu waan ku furfuranaa jaaru majruurka marka ficilkaas mudaarica ah buu ku tacalluq ah ficilkaasoo yuqadaru lasoo qadaraa mu'aharan dib danbaa laga soo qadaraa jaaru majruurka ficilka uu ku tacalluqaa bacda albasmala waa in la dhigo oo la yidhaahdo bismi illaahi الraxmaan الraxiim ualifu ama aftatixu waa inay dambeydo maxaa la diidan yahay in la hormariyo oo la yidhaahdo ualifu ama aftatixu bismi illaahi الraxmaan الraxiim in saas la yidhahdo dib baa markaa laga keenaa sababta dib looga keenaa maxay tahay liifaadati اlxasri cinda albayaaniyiin sida bulaqadu ay qabaan xasri buu faa'iideynaa walihtimaam ihtimaam buu faa'iideynaa cinda الnaxwiyiin sida naxwiyiintu ay qabaan cibaaradan marka waxaa moodaa hoogaa isdhaaf inuu ku jiro bayaaniyiinta wuxuu ula jeedaa bulaqada dadka balaaqada yaqaana balaaqadu marka waa saddex qaybood cilmu اlbayaan iyo cilmu اlmacaani iyo cilmu اlbadiic bayaaniin baa marka la yska dhahaa macmuulka soo horumarintiisa cilmulbayaanka loogama hadlo ee waxaa looga hadlaa cilmu اlmacaani waxay leeyihiin marka bulaqadu qofku haddii uu rabo inuu hadlo hadalku wuxuu ka kooban yahay afraad kelimaad buu ka kooban yahay kelimaadkaas dufca waaxida qofka afkiisa kama soo bixi karaan soo ma aha toban kelimadood labaatan kelimadood oo aan kala horraynin oo aan kala tartiibsanayn hal mar qofu kuma dhawaaqi karo awood uma laha waa inay kala tartiibsan yihiin oo ay kala horreeyaan o ay kala dambeeyaan waxay leeyihiin kelimaadkaas midna in la hormariyo midna in la dib mariyo haddii wax luqada ama naxwaha oo diida aysan jirin kalama mudnay leeyihiin ayaga daata ahaantooda kalama mudna in lakala kala hormariyo lakalana dib dhigo mid xaq u leh in la hormariyo kan kalena uu xaq u leeyay in la dibdhigo maya waxay ku xidhan tahay midka aa hormarinaya horumarintiisa muhiimadda uu ku leeyahay kan dib aa u dhigeena muhiimadda uu leeyahay dib u dhigiddiisu miihaal haddii aad rabto inaad ka hadasho qiyaamu muxammadin muxamed qiyaamkiisa inaad ka hadasho laba eray baa isticmaalaya laba kelimadood labadaas kelimadood oo ah muxamed iyo taagnaanshihiisa labadood hal mar kuma wada dhawaaqi kartid kee hor marinee haddii ay kuu muhiimsan tahay oo muhiimadda koowaad ay kuu leedahay qiyaamka iyo istaagga waa inay istaagga hor marid oo aad tidhaahdo qaama muxamadun markaas qiyaamkaa kuu muhiimsan haddii uu kuu muhiimsan yahay muxamed oo uu ka muhiimsan yahay qiyaamkana waa inaad muxamed hor marid oo tidhaahdo muxamadun qaa'imun markasta muhiimadday ku xidhan tahay waxay leeyihiin haddaba haddii macmuul la hormariyo oo caamilkiisa laga hormariyo sababta looga hormariyo waxay leeyihin waa muhiimadda uu leeyahay hadda waxaan haynaa haddaba bismi illaahi اraxmaan اraxiim aftatixu jaaru majruurkaas iyo aftatixu oo ficil mudaaric ah jaaru majruurkan waa mafcuul bihi miyaysan saas ahayn mafcuulu bihi waa macmuul in la hormariyo oo caamilkiisa laga hormariyo waxay leeyihiin waa muhiimad uu leeyahay darteed oo muhiimadda uu leeyahay maxay tahay qofka muslimkaa ah wuxuu diidaa magaca ilaahay inuu wax ka hormariyo saas darteed baa marka loo hormariyo muhiimaddaasuu leeyahay aftatixuna saas daraaddeed baa hee adib loogu dhigay bulaqadu sidaasay qabaan naxwooleydu waxay leeyihiin qaacido dhahaysa taqdiimu اlmacmuuli calىa caamilihi yufiidu اlxasra macmuul haddii caamilkiisa laga soo hormariyo xasri buu faa'iideeyaa miثaalkuna wuxuu ahaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin xasri baa ku jiray soo ma ahayn kanna waa sidii oo kale macmuulka oo jaaru majruurka ah soo hormarintiisa wuxuu faa'iideynaa xasri aan laga faa'iidaysan haddii la dhihi lahaa aftatixu bismi اllaah magaca ilaahay baan ku furfuranaa laakiin haddii aad tidhaahdo bismi اllaahi aftatixu macnaheedu wuxuu yahay magaca ilaahay oo keliya laa hayrahu wax kale maya magaca ilaahay oo keliya baan ku furfuranaa xasriisu kuma jiro xasrigaasu marka faa'idaynaa waxaa marka muuqata inuu isdhaafiyey nusqooyinka oo dhanna sidaasaa marka ku wada qoran marka waxay u baahan tahay dee in in badan dib loogu laabto xasriga waxaa isticmaalaa waa nuxaadda ihtimaamka waxaa isticmaalana waa bulaqada xasri marka ma isticmaalaan nimankan bulaqada ah meesha naxwoolaydu xasriga ay ka isticmaalaan ayagu qasri bay dhahaan xitaa maxsuur iyo maxsuuru fiihi naxwoolaydu say ma dhahaan innamaa muxamadun qaa'imun muxamed waa maxsuur qaa'imna maxsuurun fiihi ayagu waxay leeyihin kan horena waa maqsuur kan dambena maqsuuru calayhi saasay dhahaan marka xasri ma isticmaalaan qasri bay isticmaalaan qasrigoo markaa kadib ay u kala saaraan qasru صifaةi calىa mawصuuf iyo qasru mawصuufin calىa صifa iyo ay u kala saar saaraan أmaa bifatxi اlhamزati wa tashdiid اlmiim hamzadu marka waa fatxisan tahay miimtuna waa shidan tahay أmaa xarfun fiihi macna sharطi amaadu waa xaraf xarafkaasoo macnihii sharطiga uu ku jiro bidaliili dukhuuli اlfaa'i fii jawaabiha macna shardi inuu xarafkaas ku jirana waxaa u deliil ah jawaabteeda ayaa fa u gashaa horena waxaan u soo marnay haddii adawaatu الsharطi aljaazima haddii jawaabteedu ay noqon kari weyso oo laga dhigi kari waayo ficlu sharطi booska shardiga haddii la geyn kari waayo waxaa laga maarmaan in fa lala xariiri soo ma ahayn liأjli الrabطi si la isugu xidho haddii aan faal la isticmaalayna idaa waa in la isticmaalo tusaale ahaan man yahdi اllaahu fahuwa almuhtadi sidaas si la mid ah ayaa amaa jawaabteedu waxaa u gala mar kasta maxay fa baa u gasha fa'daas meesha ay geleena amaada waxa ka dambeeya waa waxa ka sii dambeeya amaa midka ku xiga midka ka sii dambeeya ayay fa'du gashaa xitaa haddii labadoodu ay mubtada iyo khabar ay yihiin mubtadahaas iyo khabarkaas fii maxalli jazmin jawaabu shardi inay noqdaan oo fa'du hore ay ka gasho lama rabin ma gelaydo faama adamatu fatakuunu calaamatan lirafci u fiirso hadda addamatu waa mubtada takuunu calaamatan kaanadaasi isimkeeda khabarkeedana waa khabar waljumlaةu min almubtada'i wاlkhabri fii maxalli jasmin jawaabu shardi waxaa la rabay marka faadu inay awalka gashay sooma ahayn awalka kamaysan gelin khabarkii bay gashay faama adamatu fatakuunu maxayna ahayd asalahaan in la yidhaahdo faama adamatu in la yidhaahdo amaa fadammatu intaas la yidhaahdo fadamatu takunu calaamati lirafci saas la dhaho ila jumladaas waxay tahay jawaab shardi laakiin amaa qaacidadeeda waxay tahay midka ayada ku xiga midka kusii xiga in fa'du ay gasho marka macna shardi bay wadataa laakiin ayadu kuma jirto adawaatu shardiga kuma jirto bidaliili dukhuuli اlfaa'i fii jawaabiha bacda biالnasbi calى اdarfiyati الzamaaniyati waa darfu zamaan buu leeyaha waana nasbisan yahay amaa bacdu haddii la yidhaahdo waa mabniyun calى dami fii maxalli nasbin ila mudaaf ilaygi baa laga gooyey hadda laakiin mudaaf ilayga lagama gooynin mudaaf ilaygi waa soo socda asalku marka wuxuu yahay amaa bacda xamd illaahi saas buu isugu xigaa calى darfiyati الzamaaniyati waاkhtalafaa fii naasibihi waاkhtalafuu saas ma idin qoran tahay wakhtulifa wakhtulifa waa la ysku khilaafay fii naasibihi midka nasbiyey faqiila waxaa la yidhi ficlun maxduufun waa ficil maxduuf ah ayaa bacdadaa nasbiyey ilaan daraf waa macmuul yaa ku camal falay oo yaa nasbiyey waxaa la yidhahda waa ficil maxduuf wa huwa aladii naabat canhu amaa waana midka amaa ay naa'ib ka tahay ilaan macna shardi bay wadatahay midkaas oo shardiga faa'iidayna ama ay naa'ib ka tahay baa bacdadaa nasbiyey wa qiila waxaa la yidhi النaaصب نaaصبku أmا وأmا لنiyaabatiha can الmaxduufi maxaa yeelay midkaas maxduufka ah naa'ib noqoشhada ay ka naa'ib noqotay darteed bay ayadu ku nasbiday wahuwa maa dahaba ilayhi siibaweyhi waana waxa siibaweyhiu ku tegey wاlأslu cindahu asalku wuxuu agtiisaa mahmaa yakun min شhayءin bacda xamd الlah mahmaa yakun wax kasta oo dhaca oo min شhayءin shay ah wax kasta oo jiraba bacda xamd illaah falamru kada wa kada soo dhihi maysid amaa waxaa ku wada jira kii wax jasminaya oo adaadka ahaa iyo ficlu shardigii labadoodaa ku wada jira tusas ma ogidin labadaasaa ku wada socda jawaabteeda keliyaha marka bannaanka imaataa haddaba amaa waxay wadataa mahmaa yakun oo isla socda mahmaa oo ah iyo ikun oo ah ficlu shardigii siwooyin marka wuxuu leeyahay yakuntaas mahmaada ma aha yakuntaas oo ficilka ah oo mahmaadaanu naa'ibka ay ka tahay niyaabada ay ka naa'ib noqotay darteed bay ficilkan bay darafkan ay ku nasbideen qolna waxay leeyihiin maya yakuntaas meesha ka maqan baa bacdudaa nasbiday marka mahmaada ma ahan nafsad ahaanteedii waa ficilka ficlu shardiga hore bacda xamd illaah bada'a bilxamdi wuxuu ku bilaabay xamdiga ta'diyatan lixaqi shayin asagoo gudanaaya shay xaqiis shaygaas xaqiisa oo mimaa wajaba calayh xuquuqda lagu leeyahay ka mid ah xamdiga ilaahay buu ku bilaabay uu leeyahay sababta oo ah xuquuqda lagu leeyahay oo rabbi uu ku leeyahay qayb ka miduu gudanaa oo allah in lagu mahadiyo sababta loogu mahadinaya maxay tahay liincaamihi calayh wاljalaalatu ismun lidaat lafduljalaalaha oo allah ahna waa daatadii isimkeeda ismun lidaat daatada allah buu ismu yahay isimkaasoo almustajmicu kulansaday lisaa'iri sifaat sifaatka oo kale oo ay ka mid yihiin alcasiis alraxmaan alraxiim sifaadka noocaas ah asagay taabic u yihiin isaguna waa matbuucii bacda xamd illaahi xaqa xamdihi ee waajiba xamdihi mahadda ilaahay lagu mahadinaa mahadintiisa xaqeedii ee waajiba xamdihi xamdigaas midkiisa waajibko alladii yatacayanu lahu asaga u waajibay wayastaxiquhu uuna mutaystay kamaalu daatihi daatadiisa kaamilnimadeeda ay mutaysatay waqidamu sifaatihi iyo sifaatkiisa qadiimnimadooda wa taqadusu asmaa'ihi asmaa'diisa daahirnimadeeduna ay mutaysatay wa cumuumu aalaa'ihi iyo nicmooyinkiisa cumuumnimadeedu ay mutaysatay waintisaabuhu xaqa haddaba waxaa lagu nasbiyey ilaan xaqa wuu nasbisan yahay maxaa lagu nasbiyey cala almafcuuliyati اlmuطlaqa waa mafcuul muطlaqa uu leeyahay xaqa xamdihi waa mafcuul muطlaq ah wالsalaaةu wasalaamu wالsalaati wالsalaami biاljari la akriyo amaa bacda xamdi illaahi xamdidaas markaa soo ma ahayn majruur soo ma ahayn cala alidaafa ayday ku cadfantaha marka amaa bacda xamdi illaahi wالsalaati wالsalaami biاljari cadfan calaa xamdi illaah calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa allaha yeelo mutacalliqun bisalaam jaaru majruurkan salaamta ayuu ku tacalluqa cala ikhtiyaari اlbasriyiin masaladaa marka maxaa la dhihi jiray tanaasucii mutacalliqun bisalaami cala ikhtiyaari اlbasriyiin wa mucallaqu الsalaati wa mutacallaqu الsalaati salaadda midka uu ku tacalluqaana maxduufun waa xadfan yahay taqdiiruhu taqdiirkiisuna wuxuu yahay calayhi wالsalaaةu calayhi wالsalaamu calىa sayidina saasaan leeyahay walaa yajuusu an yatacallaqa almadkuuru laakiin sida basriyiintu ay qabaan ma la sheegaa mase waa la xadfaa ma la sheegi jira mase waa la xadfi jiray waa la xadfi jira miyay saas ahayn waxay leeyihiin basriyiintu midka dambe ayaa xaq u leh inuu ku camalfalo midka lagu tanaasucah waxay leeyihiin midka hore wuxuu u baahan yahay hadduu yahay shay marfuuca waa in la siiyo ilaan waa cumdi laakiin hadduu u baahan yahay shay mansuub ama shay majruura uu u baahan yahay bacdamaa fadlu u yahay waa in hee waa in la jaro haddaba wasalaatu waxa uu ku tacalluqaa shay marfuuca ma aha calaa sayidina sowjaaru majruur ma aha waa in la xadfay leeyihiin assalaamudan baana ku tacalluqay calaa sayidina ومتacلق صلاaة مcdوف تقديr عaليهi وlاa يجuز أن يتacalق المذكوuر midka la sheegay waa midkee عalىa سيidina سيidinaa inuu ku تacalluqo bالصaلاaةi salaada uu ku tacalluqo oo kan hore lagu camal siiyo ma bannaana لأnنahu kaana يجiب ذikru المتacalلقi bالسaلاam عalى الأصحi sababtoo ah marka waxaa waajib noqon lahayd salaamku midka uu ku tacalluqay in la sheega waajib noqon lahayd waana madhabkii maxay reer kuufo oo waxay leeyihin kan hore ayaa la camal siina kan dambe wuxuu u baahan yahay ama marfuuc ha noqde ama mansuub ha noqde ama majruur ha noqde waa in he waa in la siiyo waa in bannaanka loo soo dhigo haddii marka asalaatu aan ku tacallujina waasalaatu calaa sayidina wasalaamu hee calayhi baa la dhihi lahaa bacdama calayhi marka meeshaysan olin maxaa muuqata adabkii reer basro inuu ku socdo wa fii nuskatin waxaa ku jirtay wacabdihi liannahu kaana yajibu dikru lmutacallaqi bisalaami cala alasaxi maxaa meeshaas idinkugu xidhan marka wa fii nuskatin ma idinkuu jirtaa wa fii nuskatin nusko kale waxaa ku jirtay wacabdihi asalku marka wuxuu aha in la yidhaahdo waasalaati waasalaami calaa sayidina cabdihi nusqo kale marka waxaa ku jirta waa cabdihi ya muxuu idin qoraa oo ah caطafka ayadoo marka aan caطaf aan ahayn midin qoraa wالصalaaةi والsalaami calىa sayidina cabdihi saas midin qoraa waxaa rabaa marka labadaba inay meesha ku jiraan al rabaa oo fii nusqatin marka uu kuleeyahay soo kama muuqato nusqada meesha waxa ku yaalla wax ka duwan nusqa ku taalla inay jirto nusqada kalea marka waxay leedahay waasalaati waasalaami calaa sayidina cabdihi oo cadaf uusan ku jirin nusqo kalea marka waxay leedahay waasalaati waasalaami calaa sayidina wa cabdihi labadaas nusqo marka nusqo cabdihi marka hadii la yihahdo sayidkaasa lagu cadfaa cabdihi haddii la yihahdana waa hee waa laga bedela haddaad doontana waxaa ka dhigee bayaan wa huwa macduufun calىa sayidina sayidkeena ayuu ku cadfan yahay haddii marka waa cabdihi la qabto wa fii min anwaaci اlbadiici اlmuطaabaqa waxaa ku jirtuu leeyahay ama wa cabdihi dheh ama cabdihi keliya dhehe waxaa ku jirta cilmiga la yidhaahdo cilmulbadiica nooca ka mida oo la yidhaahdo almuaabaqa muaabaqadu markaa eh, cilmulbadiica nooc ka mida waayo waxayna ku saabsan tahay laba eray oo laba macno oo kala duwan wata in la jamciyo muaabaqa marka la yihahdo qofku inuu isticmaalo laba eray oo laba macno oo kala duwan oo lid isku ah weliba waa inay lid isku yihiin inuu qofku isticmaalo hadda marka laba eray oo lid isku ah buu isticmaalay oo kale ah asayid iyo alcabd miyaysan lid isku ahayn sayidina buu yidhi markaasuu dana yidhi cabdihi muaabaqa ah marka la yidhaahdaa tusaale ahaan maxaa ka mid ah adigoo yidhaahda allaahu yuxyii wa yumiit alxayaa almowt alixyaa alimaata miyaysan lid isku ahayn muaabaqada saasoo kalea la yidhaahdaa waxaa kaloo qur-aanka ku jirta وتxsaبهm أيقاaدا وهم رquud رquud iyo أyقاad kana waa jaمcu raaqid kana waa jaمcu يقdاan did bay isku yihiin marka muطaabقa marka la yihahda haddii laakiin laba eray iyo lafdigan iyo lafdi kale inta la isticmaalo labadoodii haddana laba kaloo lid ku ah la daba dhigo markaas waxaa la yidhahda almuqaabala tusaalahaan maxaa ka mid ah waa adigoo yidhaahda yashqىa alkaafir wayascad اlmu'min yashqىa alkaafir wayascad almu'min yashqىa maxaa lidkeeda ah yascad alkaafirna maxaa lidkiisa ah almu'min laba soo kama badna markaa laba iyo laba sooma noqonin markaa lama yidhaahdo طibaaq lama yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa almuqaabala marka طibaaq waxaa shardiya hal iyo hal inay yihiin labadooduna inay lid isku yihiin baa shardiga wa fii min anwaaci اlbadiic almuطaabaqa wa muxamadin muxamedna badelu min sayidina sayidkeena buu bedel ka yahay calىa sayidina wacabdihi muxamadin sayidkaa laga bedelaa marka bedelkaasna muxuu noqonaa badelu bacdin mase bedel اlmuطaabaqa muxuu noqonaa ya bedel kuli min kuli haddaad doontana bedel اlmuطaabaqa bedelu shay min الshay waa isku mid لأنa nacت الmacriفة maxaa yael macrifada nactigeeda idaa taqadama calayha calى الmacriفة macrifada hadduu ka hormaro ucriba nactigi bixasabi الcawaamili cawaamishu siday tahay baa la ecraabaa وcribat الmacrifaةu macrifadiina badlan bedel baa la ecraabaa fasaara almatbuucu matbuucii baa wuxuu noqonayaa taabican buu noqonaya ka qowlihi tacaala ilaa siraati alcasiizi alxamiidi illaahi fii qiraa'ati ljari la akhriyo lafduljalaalaha in la jaro waxay leeyihiin allahu aclam asalkeedu wuxuu ahaa ilaa siraati illaahi alcasiizi alxamiidi taas waa markii hore allah oo lafduljalaalaha ah markiisii hore wuxuu ahaa mancuud alcasiizi alxamiidina muxuu ahaa nacti miyay saas ahayn lafduljalaalihi ayaa meesha laga saaray nactigii oo lafduljalaalaha nactiga u ahaa baa marka waxaa la ecraabaa bixasabi alcawaamili marka siraad markeedii hore lafduljalaalaha meesha laga saaray sooma u idaafaysnayn hadda iyadoo u idaafee marka ilaa siraati alcasiizi alxamiidi ka dhig marka bixasabi alcawaamil saas ka wadaa lafduljalaalihiina maxaa ka dhigaya markaas bedel baa ka dhigaya oo allah ahaa oo meesha aa ka saartay marka wuxuu noqonaa ilaa siraaطi اlcasiizi اlxamiidi اllaahi oo xaggee laga beddelaa markaas midkii nactiga u ahaa baa hadda ka beddelaya marka markiisii hore mafhuumaho kana waa sidii oo kale wالsalaati wالsalaami calىa sayidina muxammadin markeedii hore waxay ahayd wالsalaati wالsalaami calىa muxammadin sayidina bay ahayd markeedii hore muxamedkaasoo sayidina sayidkeenna sayidina soo nacti ma ahayn muxamedna muxuu ahaa mancuud mancuudka marka meesha ka saar oo moxamed ah nactiga waxaad icraahtaa bixasabi alcawaamili maxaa meesha yaalla ilaa oo xarfu jar ah ilaada ku jira marka calaami ah calaadaas oo xarfu jara baa meesha yaalla asaga ku jira marka nactigii calaa sayidina markaa ku jirto mancuudkii meesha a ka saartay bedel uga dhig marka asaga mafhuum maaha haddii uu marfuuc ahaana marfuuc baa ka dhigay hadduu mansuub ahaana mansuub baa ka dhigay hadduu majruur ahaana majruur tusaale ahaan haddii aan idhaahdo huwa muxammadun sayidunaa wa qaa'idunaa tusaale ahaan haddaan idhaahdo huwa muxammadun muxamedkaasoo sayidunaa wa qaa'idunaa haddii muxamedka meeshaa ka saarto huwa sayidunaa wa qaa'idunaa muxamedun soo noqon mayso khabar buu noqonaa markaas marfuuc soo noqon maayo taasna dhowdii waa ka bedelaya marka wuxuu yidhaahdee liأnna nacta almacrifa macrifada nactigeeda idaa taqadama calayha cala almacrifati macrifada hadduu ka hormaro nactigii baa soo hormaraa ilan macrifadii baa meesha ka saartay ucriba nactigii bixasabi اlcawaamili baa licraaba ucribat ilmacrifatu macrifadii meeshaa ka saartayna badalan oo xaggee laga bedela markaas midkii markii hore nactiga u ahaa fasaara almatbuucu matbuucii baa wuxuu noqonayaa taabican ilaan macrifadan meeshaa ka saartay markii hore matbuuc bay ahayd haddana taabic bay noqoto maxay noqotay bedel nactiga markiisii hore taabic buu ah haddana muxuu noqday matbuuc fii qira'ati nasa calaa dalika ibnu maalik ibnu maalik baa warkaa caddeeyuu leeyahay wa calaa aalihi hum ayagu aalkiisa korkoodana nabadgelya naxariis allah yeelo hum ayagu aalkaas kamaa qaala shaaficiyu aqaaribuhu nabiga waa qaraabadiisa ah aqaaribuhu almu'minuuna min bani haashim almu'minuuna soo idinma qorna almu'miniina buu i qoraya aniga aqaaribuhu waa qaraabadiisa almu'minuuna oo mu'miniinta ah min bani haashim wa bani lmuطalib haashimkaas iyo muطalibkaasoo ibnay cabdimanaaf waa cabdimanaaf e uu dhalay ilaa afar wiil buu dhalay haashim ibn cabdimanaaf iyo muطalib ibn cabdimanaaf iyo nawfal ibn cabdimanaaf iyo cabdishams ibn cabdimanaaf labadoodan baa marka waxaa laga dhigay sida imaamu shaafici uu qabo aalu beyt aalu beyt maxaa looga dhigay nabigu salى الlahu alيه wala slm wuxuu idhaahdee reer banu haashim iyo reer banu lmuطalib islaamnimo iyo islaamnimo ka hor weligood kalama tegin uu yidhi waa isla socdeen wuxuu ishaaraa markii cunaqabataynta lagu soo rogay nabiga salى الlahu alيه wala wasalam iyo ahalkiisii reer banu haashim ah reer banulmuطalib quraysh way ka soo horjeysteen oo waxay yidhaha annaga walaalaheen haddii cunaqabatayn lagu soo rogay ayagaan la jirnaa wixii dhibaato gaara oona la gaarayaan laakiin labadii kaleoo la dhalatay oo nowfal iyo cabdishamsi ahaa quraysh bay heshiiska kula jireen dadkii cunaqabataynta ku soo rogay bay ku jireen saas daraaddeed marka reer banulmuطalib waxaa lagu abaalmariyey in nabiga salى الlaه عalيه wasalam qoladuu ka dhashay hee lagu lamaaniyey marka labadoodaasa iskula jira min bacdihi ay min bacdi muxamedin ahalkiisaasoo min bacdi salaadaas iyo salaamtaas ahalkiisa korkooda haato min bacdihi nabiga dabadiis salى الlaه عalيه وaليه wasalam wa ashaara bidalika musanifku arrinkaas wuxuu ku ishaaray bacdihi markuu leeyahay ilaa ana الsalaaةa calى اlآali ahalka in lagu saliyo muratabatun inay ka ratibmee wa taabicatun inay taabic u tahay lisalaati calىa muxamedi salى الlahu alay slam nebiga in lagu saliyo marka nebiga lagu saliyo kadib ahalka lagu saliyaa marka taabic bay u tahay waxaa laga ratibaa muratabatun waxaa laga ratibaa ism mafcuul saas ma idin qoran idinka idin hoos dhigaa mutaratibatun saasa idin qoran ilaa ana salaata cala alaali murattabatun in laga ratibo oo wataabicatu taabicatan lisalaati calaa muxamadi sala اllah alayh wala wasalam mutaratibatun haddaa tirada maasha mushkila fahaadihi midaan fa'da marka fahaadihi ku jirtaa maxay tahay tii jawaabu shardiga hee gelayday ilan amaa baa waxay ahayd maxay fahaadihi fawaa'idu middaani waa fawaa'id buu yidhahda marka waljumlaةu min almubtada'i wاlkhabri fii maxal jasmi jawaabu shardi waay marka oo ah amaadii fahaadihi fawaa'idu middaani waa fawaa'id jumlaة maqruunaة biاlfaa jumladan untida ee khabar ka koobna oo jumlo fa lala xidhiidhiy calaa annaha jawaabu shardi maxaa yeele jawaabu shardigii bay hee bay fa'dan ay waa jawaab shardi buu leeyahay wa ashaara bihaadihi markuu haadihi leey wuxuu ku tilmaamay wuxuu ishaara ashaarulehigu waa maxay ilaa ashyaaءa mustaxdara fii dihnihi ashyaa asaga qalbigiisa ku jira markaas ilaan weli muusan qorin laakiin inuu qoro baa qorshaha ugu jirta waxa aa qorayna marka horeba inay qalbigaa ku qoran yihiin wاlfawaa'idu jamcu faa'ida fawaa'idna waa jamcu faa'ida wa huwa maa yakuunu shay faa'iida maxaa la yihahdaa maa yakuunu shayu bihi axsana waa wixii shay uu ku uu ahaado mid ka wanaagsan xaalan xagga xaalka ka wanaagsan minhu min ashay shayga bikayrihi oo faa'iide aysan la soconin wuxuu leeyahay shaeyaa la kala fadilaa waxaa leeyahay shaygan haddii mid kale uu ku soo darsamo xaalkiisu waa fiicnaana wuxuuna ka haal wuxuuna xaal ahaanta ka fiican yahay markii shaygaas uusan kusoo darsamin shaygaas marka uu axsana xaalan uu noqonaa markuu u yimaado kaasaa faa'iida la yihahdaa uu leeyahay mafhuum maaha oo tusaale ahaan waa anigu idhaahdaa kitaabkan haddii midabkiisu uu casaan yahay waa ka fiican yahay haddii midabkaas casaanka uusan la jirin marka kitaabka laftigiisan kala fadilaa goormuu fadli badan yahay midabka casaanka markuu la jiro midabkaas marka casaanka maxaan dhahaynaa waa faa'iido saasuu leeyahay waxaan kala fadilaynaa marka kitaabkii kitaabkan baa xaalkiisu wuxuu ka fiican yahay kitaabka marka uusan shaygaasi uusan la jirin wa huwa faa'iidadu maa waa shay shaygaasoo yakuunu ashayءu bihi shaygu ahaana marka isaga lagu daro bihi marka isaga lagu daro buu wuxuu noqonaa axsana xaalan mid xaal ahaan ka fiican minhu min ashayi shaygii buu ka fiican yahay bikayrihi markuusan la jirin kaas jaliilatun ay cadiimatun fawaaiddaasoo aad u weyn fawaaiddaasoo fii qawaacidda qawaacid ku saabsan qawaacid marka waa maxay jamcu qaacidatin waa qaacido jamceed wahiya qaacidaduna qadiyatun kulliyatun waa qadiyad kulli ah qadiyaddaas oo yutacarafu minhaa ayadaa laga faa'iidaysto laga barto axkaamu jusiyaatiha jusiyaadkeeda axkaamteeda qadiya waxaa la yidhaahdaa jumlada khabariyada ah oo kaamilka ah oo dhammaystiran baa qadiya la yidhaahdaa manaatiqadaana qadiyo u yaqaana jumladu soo loguma qaybsanto jumlada inshaa'iyada ah iyo jumlada khabariyada ah labadaasay u qaybsamaan soo maaha midda khabariyada bay qadiya dhahaan muxamadun qaa'imun qadiyay u yaqaanaan maxaa qadiya loogu magacaabay sababto ah waxay leeyihin min alqadaa baa laga keenay wa huwa alxukmu muxamadun qaa'imun markaa leedahay xukun ku jira mise kuma jiro xukunka ku jira muxuu yahay istaag xukmintiis maxamed aa ah ku xukmiday miyay saas ahayn haddii laysa muxamadu biqaa'imin aad tidhahdana markasta xugunaa ku jira ayadana oo ah nafyu alqiyaam qadiya saasaa loogu magacaabay leeyihiin waxaa kaloo jira waxa la yidhaahdo alkullu walkulli walkulliya alkullu iyo alkulli iyo alkulliya saddexdaa shay kala jira alkullu waa shay afraadda asaga ku hoos jirta magaca uu wato aan qaada karin alkullina kaas waa cagsigiisa ah oo magaca uu qaato afraadda ku hoos jirta way qaadan karaan aan marka tusaale idinkala kala siiyo tusaale ahaan gurigu wuxuu ka kooban yahay dhagxaan iyo jiingad iyo alwaax iyo wax lamiduu ka kooban yahay haddii marka la kala furfuro ashyaadaas midka samee la dhigo magaca beyt ah ma qaadan karaa alwaaxadan ma dhigo beyt ma dhihi karaa jingadda keligeed beyt ma noqone lama dhihi karo markii laakiin la isu geeye maxaa la yidhaahdaa beyt shayga noocaas ah oo afraadda ku hoos jirta magaca isaga uu wato uusan qaadan karin alkulli baa la yidhaahdaa haddii laakiin afraadda ku hoos jirta magaca uu wato ay qaadan karaan waxaa la yidhaahdaa kasal kullu baa la yidhahda andhehe haddii laakiin afraadda isagoo kuwa hoos jirta magacuu wato ay qaadan karaan alkulli baa la yidhahda tusaale ahaan alxayawaan waa noole lafdigaas waxaa soo hoosgelaa insaankii moxamed iyo camar iyo kelbigii iyo ximaarkii iyo asadkii iyo namirkii waxaasoo dhan aa soo hoosgelaa mid kasta oo ka mid a ah, hada xayawaan ma la dhihi karna so lama dhihi karo soo lama dhihi karo fa haada kulliyun insaankuna waa la mid insaanka waxaa ku jira khaalid iyo camar iyo zayd iyo faaطima iyo caaisha ku hoos jira mid kastoo ka mid a ah haada insaanu soo lama dhihi karo fa haada kulliyun kulli baa allaa kaas waxaa ogaataa marka alkullu taxtahu ajزaa kulligii aan haddaa sheegaynay oo baydkan ku miiaalinnay ashyaada uu ka kooban yahay mid kasta oo ka mid ah juز baa la yidhaahdaa idan alkul taxtahu أجزاء ama اlkuli sida xayawaan afraadda isaga ku hoos jirta oo magaca uu qaato qaadanaya waxaa la yidhaahdaa juز'iyaat alkuli taxtahu juز'iyaat wاlkul taxtahu أجزاء maxaa kuu soo haray alkuliyaة alkuliya waxaa la yidhaahdaa qadiyadda kulliga lagu xukminaa baa waxaa la yidhaahdaa qadiyatun kuliyatun qadiyo kulli ahaa la yidhaahdaa tusaale ahaan haddii aan idhaahdo kullu insaanin duu ra'sin insaan kasta madaxuu leeyahay kullu insaanin duu ra'sin qadiya meeshaan ma taalla mase ma taallo sida hadda ayaan soo sheegnay jumlo khabariya sooma taalo jumlada khabariya qadiya baa la yidhaahdaa kullu insaanin duu ra'sin insaan kasta hee waa mid magacu saaxiib ah waa mid madaxu saaxiib ah qadiyadda noocaana ee xukunka la saaray afraaddaas mid kasta oo ka mid ah waxa la yidhaha qadiyatun kuliyatun kuliya maxaa loo leeyahay afraadda fardi kasta oo ka mid ah magacaas waa qaadana yani xukunkaas waa qaadana moxamed duu ra'sin cali duu ra'sin faatima daatu ra'sin wahaa kada marka la yidhaha qadiyatun kuliyatun haddii marka ay tahay iijaab ay tahay oo nafyi uusan ku jirin qadiyatun kuliyatun iijaabiya la yidhahdaa sida kan oo kale haddii laakiin nafyi uu ku jiro qadiyatun kuliyatun saalibatun baa lahaa markaas waa qadiyad kuli ah oo saaliba qawaacidda marku wuxuu leeyahay waa jamcu qaacida waana qadiyad kulli ah qadiyaddaas kulliga ah oo juزiyaadka ku hoos jira laga fahmi karo tusaale ahaan qawaaciddaas maxaa ka mid ah anigoo idhaahdaa kullu faacilin marfuuc kullu faacilin marfuuc haadihi qaacida waana qadiyad kulliga miyaysan ahayn haddaba maxaa ku hoos jira ma taqaanaa qadiyaddaas kulliga maxaa ku hoos jira qaama zaydun baa ku hoos jira jalasa camrun baa ku hoos jira dahabat faatimatun baa ku hoos jirta waa ajza'deedii maan leehay mase juز'iyaadkeedii aan leeyahay juز'iyaadkeedii waaye juز'iyaadkaas haddaan qaacidadaas fahmo ayadana juز'iyaadkan waa fahmi karaa inuu khaalid inuu marfuuc yahay oo faatima ay marfuuc tahay oo cali marfuucu yahay waa fahmi karaa ilan qaacidadii hore ayaan fahmay oo ahaa kullu faacilin marfuuc mafhuum maaha wuxuu yidhaahday jamcu qaacidati wahiya qadiyaة kuliyaة waa qadiyad kuliya yutacarafu minhaa qadiyaddaas kulliga ah waxaa laga garta ayada axkaamu juز'iyaatiha juز'iyaadkeeda axkaamtoodaa laga gartaa uu leeyahay fii qawaacid alicraab اlisطilaaxi تktafii min alqafwi baa laga keenay buu yidhahdee qadiyad wuxuu yidhaahday fahadihi fawaa'idu jaliilaة fii qawaacid اlإcraab icraabka alisilaaxi isilaaxiga ahaa qawaacid اlcraab wuxuu la jeedaa qawaaciddii naxwuhu ka wadaa qawaacidii naxwi buu la jeedaa icraab marka muxuu u magacaabay hadda naxwo soo uma qaybsamo binaa iyo icraab labada sooma qaybsamo mabni iyo mucrab sooma qaybsamo marka icraab baa layska dhahaa sababtoo ah labada qaybood waa qaybta muhiimsan alisilaax icraabkii marka lagama wado oo luqawiga ahaa taktafii min alqafwi baa laga keenay qawaaciddaas icraabkoo taktafii raace ama mare min alqafwi waa laga keena wahuwa اlitibaac waa raacitaan taquulu waxaa leedahay qafowtu fulaanan hebel baan daba galay idaa tabicta aharahu haddii raadkiisa ee aad ah raacdo wa damanahu macnaa tasluku tasluku macnihiisii buu dhex geliyey oo see u dhex geliyey ilaan wuxuu idhaha taqtafii bimuta'amiliha ay naadir fiiha ninka fiiriya waxay marsiinee biljiimi bimutaamidihaa binaadir fiiha ninka ayada fiirfire waxay marsiine jaadata sawaabi sawaabka wadadeeday marsiin uu leeyahay wadamanahu macnaa tasluku muxuu ka wada haddaba qafaa mafcuulu bihigiisa toosuu u qaataa qafowtu fulaanan hebel baan raacay ba laguma tallaabiyo laakiin hadda waxaa muuqata inuu ba ku tillaabiye miyaysan ahayn taqtafii bimuta'ammilihaa iqtafaa iyada laftigeedu waa la mid ba kuma tallowdo iqtafaa aarahu baa leeda raadkiisuu raacay mase waxaa leeda iqtafaa biaarihi taas ma lahaa mee lama dhaho iqtafaa aarahu haddaba ba muxuu ugu tallaabiyey macnihiisii macno ahayn buu dhex geliyey macnaa tasluku ayuu dimnisiiyey uu leeyahay tadmiin baa la yidhaahdaa marka salaka ayaa waxay ku tallowdaa ba taktafii haddaba wuxuu la jeedaa tasluku bimuta'ammiliha ninka fiirfiirya waxay marsiinaya jaadabka sawaab saasuu ka wadaa qur-aanka tusaale ahaan waxaa ku jirtaa aayadda qur-aanka oo allah uu leeyahay caynan yashrabu biha cibaad اllah yufajiruunaha tafjiiran caynan yashrabu biha ba maa lagu tallaabiyaa mase sidaasay mafcuulkeed u qaadataa sidaas mafcuulkeed u qaadataa haddaba biha maxaa loo leeyahy oo bacda loogu tallaabina bimacnaa yarwaa baa la tadmiiniyey waa il ay biyaheeda ka wabxaan oo ay ka dhergaan cibaadullah addoommada ilahi bimacnaa yarwaa tadmiin baa la yidhaha markaa waa ficil in ficil kale macnihiisa la dhex geliyo ficilkaas kale siduu u camal falo buu u camal fala hadduu toos u qaatana toos buu u qaadana hadduu xaraf ku tallaabana xarafkii uasna ku tallaaba wadamanahu macnaa tasluku buu dhexgeliyey bimutaamilihaa ninka ayada fiirfiiriya waxay marsiine jaadata ay binaadir fiiha waxay marsiinaa jaadata ay biljiimi ay mucdama ariiqi sawaab sawaabka ariiqiisa meesheeda weyn bay marsiineen waddo weyn oo sawaab ah bay maqsinow leeyahy wallah aclam halkaas ku jiro